bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi wslm qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala faslu hamzaة smin bkasri wdmi wastin wbnin wbnumin wbnati wmri'i wاmraأati wتathniyatihina wاthnayni wاthnatayni wاlgulaami waaymun illahi fi اlqasmi bifatxihima aw bikasrin fi aymunin hamzatu waslin inta musanifka wuxuu noogaga hadlayaa uu kaga dhigay kitaabkii khitaamkiisii hamzat اlwasli walacalahu qasada bidalika tafaa'ula liannahu waxa weeyaan kama ana alhamza tuusalu bima bacdaha faina almualifa yarju an yakuuna min almawsuuliin qofka markuu ilaahay ka fogaado munqaطica la yidhaahda markuu mawsuul ou yahayna bimacnaa ilaahay siladiisi diintiisa buu haystaa marka tafaa'ulan bidalika inay noqoto silatu lmunqaطiciina billaahi marka hamzatu waslin ee axkaamteeda musanifkaasi oo habsamidlabi uu kala tafsiiliyey walow matniga hore uu isku dhex yaaciyey faslun wuxuu iri hamsatu smin ismin hamsadeeda bikasrin la akhriya iyo wa damin iyo wastin hamsatu hamsatu stin istin hamsadeeda oo dabada lafteeda lagala jeedo iyo wabnin hamsatu ibnin iyo wabnumin iyo hamsatu hamsatu bnumin ibnumin hamsadeeda iyo wabnatin hamsatu ibnatin iyo wmriin hamsatu imri'in iyo wmra'atin iyo wa tathniyatihina kuwaas oo la tathniyeeyo fiiriya ah. ismin tathniyadeeda wasmaani wastaani wabnaani wabnumaani wabnataani wamra'aani wamra'ataani intaasoo dhammaa tathniyada soo wadagalay iyo wathnayni hamsatu thnayni iyo wathnatayni hamsatu thnatayni iyo wاlgulaami hamzatu اlgulaami iyo waymun illaahi hamzatu aymun illaahi oo fi lqasami dhaarta ahaaday bifatxihimaa ayagoo la kormariyo bifatxihimaa waxay u laabanay gulaamkii asheedi iyo aymun haddaan laga hormarin algulaam aymun aymun illaah alaleeyahay aymun اllah aw bikasrin fi fiymun iyo aw bikasrin la akhriya fi aymun aymun waxaa banaan laba weji in aymun la yidhaahdo iyo imun in la yidhaahdo labadaba waa ku banaan tahay hamzatu waslin weeyaan khabarkii fiiri hamzatu ismin wamaa bacdahu hamzatu waslin waay khabarkii intaas weeyaan hamzatu ismin bikasrin wa damin la akhriyo ibnin iyo ibnumin ibnumin waxaa waaye mubaalaqa fi ibnigi oo miim lagu ziyaadi keliya awaay oo macnaha eh, litamakunihi min albunuwati ibnu min la yidhah laakiin ibnun ay lamid tahay ibnatinna waxaa weeyaan eh, muanath oo ibnin ah imri'in oo shaksi ah wamra'atin oo dumarkii ah iyo tahniyadooda intan soo marnay ismun tahniyadiisi istun iyo ibnun iyo ibn ibnumun iyo ilaa aakhirihi waxaa weeyaan hamsadooda hamzatu waslin waay ithnayn wa thnatayni saas waay markaasuu wuxuu leeyahay wاlgulaami waymun اllaahi fi lqasami fi lqasami waxay u taalaa aymun اllaahi bas bifatxihimaa hamzada algulaam ku jirta lianna damiira yarjicu ilaa aqrab madkuur midka noogu dhow waxaa waa aymun iyo algulaam labadaasaa loo jeedaa hamzada algulaam ku jirta haddaan laga hormarin waa la kordhiga algulaamu ashamsu albeytu alaleeyahy aymuna saasoo kale hadaan laga hormarin haddii laga hormarina waa dhacaysaa waymun illaaha baa laleeyahay ayib aw bikasrin fi aymun imun in la yidhaahdaa banaan haddii laga hormarin marka hamzatu ismin wamaa bacda hamzatu waslin weeyaan ay tathbutu ibtidaa'an bilawgay sugnaataa wa tuxdafu waslan markii eh, ay wax ka hormaraanna waa la gooyaa hadda fiiri ismun haddii lagu bilowdo ismu llaahi tacaala a laleeyahy haddii laga hormarana wasmullaahi tacaala baa laleeyahy waawdii haday ka hormarto fa hadday ka hormarto hamsadii way dhacaysaa marka lilwasli hamzun saabiqun laa yahbutu ilaa ida btudii bihi kastahbitu ou ibnu maalig yiri hamsatul wasli waxaa la yidhaahdaa haddii ayada hadalka lagu bilowdane xarakay leedahay haddii laga hormarana hamsadii way dhacaysaa marka taasaa waxaa la yidhaahdaa eh, hamsatu waslin xukumkeedii waa kana hamsatu waslin tathbutu ibtidaaan wa tuxdafu waslan intaas waxa weeyaan waa hamsadii asmaada gelaysa markii laga reebo algulaam markii laga reebo inta kale waa asmaa kuwa ibnu maalig uu ku jamci waayo wa fismin stinibnin ibni min sumic wathnayni wa mri'in wa taaniithin sumic beydkaas asmaada hamsatu wasligeeda waa toban kelimo waay inta ka soo harto o dhan hamsadeeda hamsatu qadcin waay afcaasha hamsadeeda waa lagu kala saari doonaa asmaada waxaa weheliso masaadirta unbaa weheliso ku imaan doonto marka hadeertaan waxaa weeyaan ismun kow istun labo ibnim saddex ibnumin afar ibnatin shan imri'in lix wamra'atin toddobo ithnayni sideed eh, waalghulaami sagaal waymunullaahi tobankaas markii al laga reebo alghulaamta asha ku jirto inta kale waa asmaa weeyaan marka asmaadaas waa asmaa oo jaamidaa oo ay ku jirto hamsadooda hamsatu wasli ay tahay intii asmaada mushtaqa oo hadda noo imaan doonta wixii ka soo haray asmaada intaasunbaaba hamsatu wasli ka ah markaasuu iri wakadaa hamsatu lmaadi almutajaawizi arbacata axrufin kastakhraja wa amrihi wa masdarihi hamsatu lwasli waxaa weeyaan qayb waa tobankaas kelimo waay qeybta labaad wakadaa hamsatu lmaadi ficilka maadi hamsadiisana waa hamsatu lwasli almutajaawizi ka gudbay arbacata axrufin ficil kasta oo maadi ah oo rubaaci ka badan oo khumaasi isudaasi ah hamsada gashaahu hamsatu waslin weeyaan fiiri qaacida kulliya lagu sii kulu ficlin maadin mudaaric kuma jiro iska reeb kulu ficli maadin tajaawaza arbacata axrufin fa hamzatuhu hamzatu waslin weeyaan kastakhraja fiiri hadda istakhraja haddii lagu bilowdana waa la xarakaynaa haddii laga hormaro wastakhraja lirana way dhacaysaa iyo wa amrihi wa kadalika wakada hamzatu lmaadi a lamide almutajaawizi arbacata axrufin wakadalika hamzatu amrihi amri lmaadi maadiga afarta xaraf ka badan amarkiisana hamzatu hamsadiisa hamsatu wasli waay oo waa maxay waxaad leedahay istakhrij hadda istakhrij haddaad hamsadaas istakhraja waa maadi waaw ka hormari wastakhraja waa dhacday istakhrij ficil amar waay waaw ka hormari wastakhrij waa dhacday kaas waxaa la ficilka maadi oo afar xaraf ka badan iyo amarkiisa iyo wa masdarihi hamzatu wa masdarihi ficilka maadi oo afarta xaraf ka badan masdarkiisa asigana waxa weeyaan baa laleeyahay hamsadiisa hamsatu lwasli waay fiiri marka istakhraja ka soo qaado masdarkeedu waa maxay istikhraajan haddii laga hormaro wa istikhraajan a laleeyahay hamzadii waa dhacday marka ficilka maadi oo khumaasiga ama sudaasiga ah iyo amarkiisa iyo masdarkiisa kulligeed hamsada gashaa hamsatu waslin waayo taas tira male waa qaacido weeyaan laakiin fiiri markaan ficilka oo maadi aa la yiri hadduu mudaaric noqdo hamsadiisa hamsatu qadci waa noo imaa doonta laakiin ficil maadi oo khumaasi iyo sudaasi ah iyo amarkiisa iyo masdarkiisa intaas hamsada gashaa hamsatu waslin waay ayib wakadaa hamsatu amri thulaathiyi ficil kasta oo thulaathiya amarkiisa hamsada gashaa hamsatu waslin waaye kaqtul waqzu waqzii bidamihina wadrib wamshuu wadhab bikasrin kalbawaaqi waxaa lagu leeyahay waxaa hamzatulwasli haddana imaanaya ficil kasta oo thulaathi ah amarkiisa hamzada gashaa gashaaw hamsatu waslin waay markaasaa lagu yihi uqtul hadda waaw laga hormariyo waqtul alli hamzadi waa dhacday hamzatu wasli ay noqotay wakzu yaa laleeyahay waa thulaathi liannahu min ghaza sadex xaraf waay qatala sadex xaraf wa hamsadan waxaa loola yimid hamsatu waslin waxaa hamsatu waslin loogu magacaabay inaan hore usoo sheegnay ahayde waxaa loo liannahu yutawasalu biha linutqi bilxarfi saakini hadda ficilkan fiiri uqtul ficilkii qatala qaafkuu ka bilowda qaafkii wuu reeban yahay xaraf oo carabku ma dhawaaqi karto laguma carabka ma qaban karo marka xarafkii reebnay sida loogu dhawaaqayaa hamze loo keensaday hamzadaasaa waxaa lagu magacaabaa hamzat lwasli liannahu tuwasila biha ila nutqi bilxarfi saakini waqtul waqzu waqzii bidamihinna bidamihinna waxaa weeyaan hamzada ficilka ku jirto oo hamzatulwasli laleeyahay haddii aan laga hormarin in la shaqlaa waajiba marka iyadi maxaa la shaqla waxa uu ku leeyahay haddii ficilka thulaathiga ah xarafkiisa labaad hadduu reeb uu godan yahay hamsadana waa la godaya hadda fiiri uqtul maa laleeyahy mase iqtul aa laleeyahy hamsada ma loos dhigaa masa aqtul aa uqtul aa laleeyahay leesh liannahu xarafka thaalithka ayay raacsan tahay uqtul waqzu uqzu aa laleeyahy haddaan laga hormarin waxaa lamid ah waqzii uqzii aa laleeyahay liannahu asalkeeda uqzuwii ay ahayd cilla sarfiya awgeed yaa waawgii loo xadfay xarafkan labaad oo uqzii waare awal waa godnay marka kasradan hadda ya-da awgeeda loo keenay maahina wii ay asalkeeda ahayd bidammihinna wadrib iyo wamshu iyo wadhabne bikasrin kulligood amru thulaathi waay hamsadood waa hamsatu wasli hamsatu wasli ha ahaatee hamsada naftigeeda maxaa la shaqla markaasaa lagu yiri xarafka sadexa xarafka labaad hadduu godan yahay waa hamsada waa la godaa waa garan xarafka labaad hadduu hoos dhigan yahayne hamsada waa la hoos dhigaa idrib oo kale waa imshi a lamid ah, fiiri imshi xarafka saddexaad shiinka asalkiisa waa hoos dhignay waawgan awgeed yaa loo goday waxaa lamid eh oo hamsadii la hoos dhigayaa haddii ficilka xarafkiisa labaad uu kordhigan yahayna hamsadiis waa la hoos dhigayaa idhab aa laleeyahay waxay ahayd qiyaas ahaan adhab in la yidhaahdo oo hamsada maadaama xarafka labaad hadduu godan yahay hamsada hore waa la godaa hadduu xarafka labaad hoos dhigan yahay ficilkana hamsada waa la hoos dhiga anid qiyaasan waxay ahayd haddii xarafka labaad ou kordhigan yahay hamsada in la kordhigo oo idhab iyo wixii lamid ah eh, hamsadeeda ismac oo kale in hamsadeeda lahoos dhiga in la kordhigo asmac iyo adhab liiraahd lama dhihin waa lahoos dhigaa liiri waxaa laga cabsanayaa hamsada ficilka mudaaric ku jirto yaa la kordhiga adhabu asmacu haddii ficilkii mudaaric hamsadiisa la kordhigay ficilka maadi hadii ficilka amar haddii hamsidiisa asna la kordhigo mudaaricuu ku darsamaya oo macnaha mudaaricuu adhabu ahay oo la reebay waqfi adhab iyo ficilkii amaroo adhab ahay oo hamsadiisa la kordhiga isku darsami lahay sidaa daraaddeed aa layihi xarafka thaaniga hadduu kordhigan yahay hamsadiisa lama kordhiga waa la hoos dhiga idhab ismaca khulaasat اlqowl hamsada maxaa la shaqla an iska dhigna meel laakiin waa maxay asmaadaas tobankaa ama kelimaadkaas tobanka oo horo qiyaas ma laha ayaga sidooda loo xifdiyaa kow hamsadooda hamsatu wasli waay midda labaad ficil kasta oo maadi ah oo khumaasi ah ama sudaasi ah hamsada gashaahu waa hamsatu wasli waxaa lamid eh ficilkaas maadi oo khumaasig oo sudaasiya ah, amarkiisa iyo masdarkiisana hamsadiisa hamsatu wasli waay midda kale amarka thulaathiga ah hamzada gashaa oo hamsatu wasli waay hamzada maxaa la shaqlaa baabkeeda waa mid kale marka meeshaas maxaa ka fahamtay hamsatu qadci waa la fahmay inta soo hartay waa hamzatu lqadci ficil mudaaric oo dhan ayan kaana ficil mudaaric thulaathi ahaado rubaaci ahaado khumaasi ahaado sudaasi ahaado ficilka hadduu mudaaric yahay hamsada gasha hamsatu qadcin waay astakhriju anطaliqu ukrimu adhabu aad leedahay kulligeed astakhriju ficil sudaasi ah waa fiiri mudaaric astakhriju markaad waaw hadaad ka hormarisa xataa wa astakhriju aad leedahay ma wastakhriju ma dheysi hamsadiisa hamsad qadci waa ficilka mudaaric asoo khumaasi sudaasi w asoom oo khumaasina analiqu adeed analiqu wa analiqu bimuxamadin baan la tegaya marka lama qarin kara hamsada mudaarica ku jirto rubaaci hadday tahayna ukrimu weeyaan hulaathigana hadduu yahay adribu asmacu adeed wa adribu wa asmacu hamsadeeda hamsatu qadci wa khulaasatu اlqowl mudaaric ayan kaana hamsatuhu hamsatu qadcin meel dhigo waxaa lamid e eh, ficilka rubaaciga ah hamsada gashaahu hamsadiisa hamsatu qadcin waaye muطlaqan maadi ha ahaado mudaaric ha ahaado akrama yaad leedahay wa akrama ad leedahay wakrama ma dheheysi ficilka rubaaciga hamsada gashaahu hamsadiida hamsatu qadcin waaye maadiyan kaana aw mudaarican masdaran aw amran kuli rubaaci oo dhan hamsadiisa eesh hamzatu qadcin waay nuqdada labaad ficilka mudaaric waaba lagu sheegay mudaaric oo dhan baa layidhi marka hadduu thulaathi mudaaric noqdo hamsadiisa hamsatu qadcin waay marka intaas unbaaba baaba hamsatu qadci ka ah mudaaric oo dhan rubaaci oo dhan intaasa hamzadooda ee hamsatu qadci ay tahay waa kuu keeni doona hadirtaa marka tafsiilka dhegeyso hada alfaslu faslkan asigaa fii dikri hamazaati اlwasli macquudun waxaa loo guntay fii dikri hamazaati اlwasli wasliga hamazaadkiisa sheegitaankiisa wa hiya hamzatu اlwasli waxaa la yidhaahdaa alatii tahbutu tii sugnaanaysa fi اlibtidaa markaan laga hormarin oo kelimada lagu dhawaaqa hamzatulwasli uga hormarto waxa waaye waa lagu dhawaaqaya hadda fiiri alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markii alxamdu haddaad bismi illaahi الraxmaan الraxiim haddaad ku istaagtid alxamdu fiiri hamsadii waa lagu dhawaaqay haddii ayada lagu bilowdo tahbutu fi اlibtidaa wa tuxdafu fi اlwasli haddii waxa ka horeya lagu qabtana waa dhacdaa bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الraxmaan saasaa laleeyahy wاlkalaamu fiihima hamzatu اlqaطci iyo hamzatu اlwasli markii laga hadlayo ama wاlkalaamu fiiha fi faslayni fiihaadaas fiihimaa buu iga dhigay fiiha ay ku fiican tahay alawalu fi dabطi mawaaqicihaa marka hore waxa waaye mawaaqicda hamzatu اlwasli laga helo in la koobo fanaquulu waxaan leenahay qad istaqara waxaa sugnaaday ana alkalimata kelimada oo lugada carabiga ah inay ka kooban tahay imaa ismun aw ficlun aw xarfun fa ama alismu falaa takuunu hamsatuhu ma noqoto hamsata waslin ilaa fi nawcayni isimka laba nooc unbaa hamsadiisa hamsatulqaci ay wasli ka noqotaa inta soo harsatay hamsa qaci weyaan axaduhumaa labadooda midkood asmaaun weeyaan ghayru masaadirin aw hayru masaadira masaadir aan ahayn wa hiya casharatun weeyaan maxfuudatun la xifdiyo ismun iyo wastun iyo wabnun iyo wabnatun iyo wabnumun iyo wamruun iyo wamra'atun iyo wathnaani wathnataani waxaa hadda ithnaan le ithnun iyo ithnatun ma jirto mufrad ma jirto ayaga tathniya le waa iyo wabnaani iyo wabnumaani iyo wamra'aani iyo wamra'ataani hamsadooda waa hamsatu waslin qaala allahu tacaala ilaah wuxuu iri farajulu wamraataani fiiri hamsada wamraataani ku jirto markii waaw ka hormartay waa dhacday haddii waawda jiri laheena imraataani ala dhiilahay jaaatnii imraataani farajulu wamraataani marka intaasoo dhan hamsadooda waa hamsatu qadcin weeyaan koraa laga xifdina haddii hadhowtii aada rabtid sida ilaahay uu yiri bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan bisa lismu lfusuuq bisa lismu haddaad tiraahdid hamsatu lqadci aad ka dhigtay iyadoo hamsatu wasl lagaa rabay bikhilaafi aljamci kalimaadkan tobanka ah mufradkooda iyo tahniyadooda hamsada gashaa hamsatu wasli ah jamacooda haddiiba jamac laga helo hamsada gashaahu hamsatu qadcin weeyaan ayib bikhilaafi aljamci fa ina hamasaatihi hamazaatu qaطcin weeyaan qaala allahu tacaala ilahi wuxuu iri in hiya ilaa asmaaءu samaytumuuha faqul tacaalow nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum fiiri asmaa jamcu ismin waay ismi markuu mufrid yahay hamsada ku jirta hamsatu waslin waay markuu tathniya yahay hamsada ku jirta hamsatu waslin waay wasmun wasmaani ale wa asmaa ale hamsadaas markuu jamc noqdo ma banaana hadda ina tira in hiya ila smaaun ma dhihi karist in hiya ilaa as waa lagu dhawaaqa hamsadii liannahu jamac waa waxaa lamide eh, faqul tacaalow nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum fiiri abnaa waa jamcu ibnin waay markii la jamciyey hamsadiisa hamsad qadcin markii mufrad ou yahay wabnun a laleeyahay markuu tatniy yahay wabnaani a leeyahy waa la qarina markuu jamac noqday faqul tacaaluu nadcu abnaana ma la dhihi kara nadcu bna'ana wa bnaa'akum lama dhahayo waa la muujinaa nadcu abnaa'ana wa abna'akum marka tobankaas ismi sidoodaa lagu xifdiyaa masaadir ma aha waa toban isim oo hamsatu wasli ay gashay annowcu thaani nouca labaad asmaaun weeyaan hiya masaadiru ah wa hiya masaadiru alafcaali alkhumaasiya afcaasha khumaasiga masaadirteeda oo kale waa kalinطilaaqi wاliqtidaa iyo wasudaasiyi kalistikhraaji iyo wixii lamid ah waay fiiri marka inطilaaq haddii la yidhaahdo waa masdar inطalaqa masdarkeedi waa inطalaqa inطilaaqan istakhraja istikhraajan waa isim mar hadduu masdar noqday masdartarkan wuxuu kamid yahay min alasmaa afcaal ma ah hamzadiisa marka waa hamsatu waslin haddii lagu bilaawdana waa lagu dhawaaqa haddii laga hormarana wainطilaaqan a laleeyahay wainطilaaqan min tilka alfikra waاstikhraaja min tilka alfaa'ida a laleeyahay markaas waa dhacaysa haddii wax laga hormariyo haddii laga hormarina waa lagu dhawaaqaya marka intaas keliya aba asmaada hamsadeeda ee qadci ka tahay tobankaas isim iyo masaadirta ficilka khumaasi iyo sudaasiga inta ka soo hartay asmaada lama tiri kara waxaa weeyaan hamsadooda hamsatu qadcin weeyaan hadda usaama hamsada ku jirto uma baahnid inay tirahda intay kamid tahay usaama tobankii isim kafiiri ma ku jiraa maya masaadir oo khumaasi sudaas maya mu yahay maya bas hamsadiisa hamsatu qadcin waay ina usaamata aad leedahay wa usaamat was waawgaas hadaad ka hormarisa hamsadii lama tuuri karo wa ama alficlu marka asmaadii waaba dhamaysay wa ama alficlu fain kaana mudaarican haddii uu yahay fa hamazaatuhu hamazaatu qadcin weeyaan mudaaric oo dhan hamazaadkiisa waa hamazaatu qadcin waxaa lamid e naxwu acuudu billaahi acuudu waa ficil mudaaric oo thulaathi ah wa astakfiru llaha waa ficil mudaaric oo sudaasi a ah. wa axmadu llaha waa ficil asna thulaathi awa ayb axmedu waa thulaathi acuudu acaada caada acaada caada asigaad musanif wxu waxaa waaye thulaathi le waa ficilkan horena waa thulaathi kana waa thulaathi waxay ahayd in la yiraahdo wa ukrimu in la yidhaahdo oo axmedu bedelkeeda laga keeno ficil rubaaci ah oo saddexdii ficil la mithaaliya saasay ahayd wa in kaana maadiyan ficil mudaaric oo dhan hamsadiisa maxay noqotay hamsatu qadcin wa in kaana maadiyan haddii uu yahay fa in kaana thulaathiyan maadigi thulaathi haddii u yahay aw rubaaciyan hadduu yahay fahamazaatu hamazaatu qadcin weeyaan fathulaathiyu naxwu akhada wa akala waay fiiri akhada waawka hormari wa akhada aad leedahay wakhada ma dheysa hamsadii lama ridi karo wa akala aad leedahay haddii lagu bilowdana waa lagu dhawaaqa haddii laga hormarana waa ma la goyn karo akhada akala wa akhada ficilka hadduu rubaaci yahay ama ziyaado rubaaci ha ku noqdo sidii akhraja ficilkan kharaja buu ahay hamzaas rubaaci ku noqdo lagu ziyaadiyey akhraja i acطaa waa ficil maadi oo rubaaci ah waxaad leedahay wa akhraja wa acطaa hamzadaas lama tuuri karo ayib marka ficil rubaaci oo dhan waxa weeyaan hamsada gashaahu waa hamsatu qadcin waay maadi ha noqdo mudaaricsa ha noqdo amarsa ha noqdo rubaaci goonigiisa waay thulaathiga hamsadiisa hadduu maadi yahay waa hamsatu qadcin hadduu thulaathiyayna waa ku imaan doonaa wa in kaana ficilki hadduu yahay khumaasiyan aw sudaasiyan fa hamazaatuhu hamazaatu waslin weeyaan naxwu inطalaqa waاstakhraja fiiri inطalaqa haddii waaw ka hormarisa wainطalaqa way dhacaysaa waاstakhraja wa ama alamru fa in kaana min arubaaciyi hadduu yahay fa hamazaatu hamazaatu qadcin weeyaan naxwu yaa zaydu akrim camran rubaaci haduuba yahay waxaa weeyaan maadi mudaaric amar wayaa fulaanu ajib fulaanan ajib ficilkan ajaaba yuu ahay aliftii oo caynulkelima ahayd baa yaa la tuuray liajli cila sarfiya loo tuuray ee ficilka ajaaba uu asalkiisa ka yimid marka hadda afcaasha musanifka si u tartiibi waa laga fiican yahay waxa weeyaan hadda thulaathigii ma uusan sheegin in kaana thulaathiyan aywa marka waxaa ka fiican in la yidhaahdo ficil hadduu mudaaric yahay bisarfi الnadar can qaalibihi wa binyatihi hadduuba ficilka mudaarici hamsadiisa hamsato qadcin waa kulligeed waxaa lamid eh ah rubaaci hadduu ficilka yahay maadigiisa iyo amarkiisa iyo masdarkiisa kulligeedasna waa hamsatu qadcin waaye labadaas israaci ficilka hadduu khumaasi yahay oo maadi ah iyo amarkiisa iyo masdarkiisa hamsadiisa hamsato waslin waaye thulaathiga hadduu mudaaric yahay ama ou maadi yahay hamsadiisa waa hamsatu qadcin weeyaan hadduu amar ficilka thulaathi yahay hamsadiisa hamsatu waslin waay bas intaasaa saas loo kala bixiya wa ama alxarfu falam tadkhul calayhi xarafkii ma gelin hamsatu waslin ma gelin ilaa cala laami unbay ka gashay waxa xuruuf hamazaad ku jiroo dhan waa hamsatu qadcin waay ilaa laamta tacriifiga al tacriifiya a keligeed unbaa hamsatu waslin ka ah naxwa qowlika algulaam walfaras wاshamsi wاlbeyt wاlra'si wاlcayn walyad waxaas oo dhan hamsatu al baa la yidhaahda marka xaraftaas keligeeda ka gasho wa can اlkhaliili wuxuu qabaa khaliil ibni axmed alfarahidi annahaa asha oo oo tacriifiyada asha ku jirta hamzatu qadcin weeyaan cumilat lala dhaqmay fi darji markii laysla xariirinayo mucaamalat alwasli midii wasligeed mucaamaladeeda takhfiifan iyadoo la fududayna awgeed likahrat اlisticmaal kamaa xudifat اlhamsatu si loogaga xadfay min khayri wa sharin fi lxaalatayni litakfiif khayr iyo shar asalkooda ismu tafdiil ay ahaayeen akhyar iyo ashar yay ahaayeen marka liajli takfiifa hamzadooda loo gooyey marka khayr hadda fulaanu khayru min fulan fulaana ka khayr badan ismu tafdiilki wa macnihiisu ku baaqi yahay fulaanu sharu min fulaanu ka shar badan yahay macnaha ismu tafdiil ay xibaarsan tahay markaasuu ku leeyahay asha al ku jirto hamzada al oo ka horeyso hamzadeeda jumhuurta waxay qabaan annahaa hamzatu waslin weeyaan jii'a biha linudqi calaa linutqi bilaami saakina algulaam alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim waxaasoo dhan ihdina asiraaط almustaqiim fiiri hadda ma dhihi karta ihdinaa alsiraaط almustaqiim lagama ogolanay marka almuhim sida raajixa asha hamzada al gasho hamzadaas waa hamzatu waslin weeyaan oo ashii la dhihi jiray maxaan ku iraahdaa alqamariya iyo alshamsiya labadiba isku qabo ashaas alifta ka horeysa hamzadeeda hamzatu waslin weeyaan oo laamta reeban in lagu dhawaaqayaa loogu talagalay haddii laga hormarana waa dhacay haddii lagu bilowdana waa la kordhigaa fiir hadda alxamdu alraxmaani ale hamzada waa la kordhigaa haddii laga hormarane way dhacaysaa qumi leyla ilaa qaliilan qumi leyla lama dhahay qumi qum alleyla lama dhahayo kalama bixi karo wa baqiyat اlxuruufi hamzatuhaa hamazaatuhaa hamazaatu qadcin weeyaan xuruufta hamsada gashoo dhan markii laamtan tacriifiyada hamsada gasha laga reebo hamsadeeda hamsatu qadcin waa naxwu am wa aw wa an wa ina iyo wixii lamid eh hadda fiiri wa am aada leedahay ma dhehis wam ma la dhahay aliftaas oo miimta ka horeyso hamzadaas hamsatu qadcin waay fi lwasli walibtidaa way sugnaanaysaa marka lwasli intaasaa lagu dhameeyey mar hadday asmaa tahayna in kooban hadday afcaal tahayna waa lagu sheegay xuruuftana xabad unbayba ka gashaa baa lagu yiri markaasuu iri alfaslu thaani fii xarakati hamsati lwasli weeyaan hamzatu lwasli xarakadoodu hamzadii waxaan fahamnay inay meelo qaar galayso maadaama hamso oo aan maadatlkelima aanan ka mid ahaen ay tahay sidee loo xarakaynayaa tii baa laga hadlayaa iclam waxaad ogaataa anna minhaa hamsatu lwasli waxaa ka mid e maa yuxaraku bilkasri wax la hoos dhigaya fil akhari saasaana badan wa bidami lana godaya fii lugatin daciifa wahwa smun weeyaan waqad ashartu ilaa dalika waan ku ishaaray biqowlii hamzatu smin bikasrin aw daminan matniga kusoo iri marka haddii ismi asiga lagu bilowdo ismi waa dhihi kartaa oo hoos dhiga waa sida agharka usmiina waa dhihi kartaa hamzadii waa godi kartaa waa luqa daciifa marka hamzadii tobankii isim hamzadii ee gelaysay ismiyaa laga bilaabay waxaa lagu yidhi ismi haddii uu yahay in la hoos mariyaa fiican ismu llaahi tacaala ismi aada leedahay waa banaan usmi inaad tiraahdeed laakiin luqa daciifa ah waa kow wa minhaa waxaa ka mid eh maa yuxaraku bifatx bilfatxi wax la kordhigaya khaasatan wa hiya hamzatu laami tacriif laamu tacriif hamsada gasho waa kordhigan tahay alghulaam albeyt alra's waa kordhigan tahay asha mariya iyo shamsi waxaa tiraaba aliftaas ka horeyso waa la kordhiga alxamdu lilaahi madhi ulxumdi lama dhihay ilxamduna lama dhahay alxamdu waa la kordhiga wa minhaa waxaa kamid e eh, maa yuxaraku bilfatxi wax lagu xarakaynaa kordhig fi lafsaxi sida faseyxa wa bilkasrina lagu ah, lagu xarakayn karo fii lugatin daciifa wahiya wahwa aymunu haddii aymun laga hormaro waaw oo kale ay ka hormarta waymun hamsadii waa dhaci haddii lagu bilowdo laba midaa kuu bannaan inaad kor dhigtid aymunu aad tidhaahdo aymunullahi ilaahay aan ku dhaartay inaad tidhaahdid oo hamsadii aad kor dhigtid iyo inaad godo iimunullaahi aad tidhaahdid ood hoos dhigteed labada waa bannaan tahay laakiin afsax waa maxay in la kordhigo marka wahwa aymun weeyaan almustacmalu fi lqasami loo isticmaala fii qowlihim ay yihaahdeen aymunullaahi baan ku dhaartee la afcalanna wahwa huwa smun weeyaan mufradun ee keli ah aymunti mushtaqun min alyumni laga soo qaatay barakadii wahwa albaraka laa jamcu yamiinin ma ah khilaafan lilfaraa faraab wuxuu leeya aymuntaas waa jamcu yamiin ah aymun lagu jamciye musanifkana ma aha jamc buu leey waa mufrad min alyumni laga keenay wa huwa albaraka marka qasamna macnihiisa wuu ximbaarsan yahay waqad ashartu ilaa hada alqismi waan u ishaaray iyo waladii qablahu biqowli aan matniga ku iri bifatxihimaa aw bikasri hamzati aymun aymun hamsadiisa aan ku soo eriyey yaan matniga laga fahmay buu ku leeyahay wa minhaa waxaa kamidi ah maa yuxaraku bidami wax la godi kara faqad keli ah wa huwa amru thulaathiy thulaathiga amarkiisa waa godan yahay goorma la godan yahay idan ndama thaalithuhu xarafkiisa saddexaad haddii ou godmo damman haddou godmo godid mutaasilan ee asal ah xarafka saddexaad bictibaari hamsati lwasli markii la tirinayo waay haddii kale xarafka labaad weeyaan bictibaari alxuruuf alasliya fi lficli haddii laga soo qaato marka wuxuu ku leeyay wahuwa amru thulaathi idan dama thaalithu daman mutacasilan naxw uqtul uktub udkhul saasaad leedahay maadaama hadda haddii hamsatulwasl lagu tiriyo xarafka saddexaad uqtul tadi ay godan tahay hamsada la keenay oo xarafka reeban in lagu dhawaaqo loo keena idna waa la godaa xarafka thaalidkaa la raacina uqtul ma marka aqtul ma dhehaysid iqtulna ma dhehaysid ee uqtul uktub udkhul haddii laga hormarana way dhacaysaa waqtul waktub wadkhul aa laleeyahay wa dakhala taxta qowlinaa waxaa galay mutaasilan aan niriyay naxwu qowlika lilmar'ati aada u tiriyey z aa tiri fiiri hadirtaan hamzada uqzi kelimada ay ku jirto saddexdeedo xarafka saddexaad waa hoos dhigan yahay ma godno ayadoo xarafkeeda saddexaad ousan godnayn baan hamsadii uqzi ku jirtaana godnay maxaa sabab ah markii lagu yidhaahdo lianna aslahu waxau ahay ficilkan asalkiisa uqzu wii ou ahay marka fiiri thaalidkii asal ahaan wuu godnaay bidami zaayi la akhriyo iyo wa kasri lwaaw uqzuwii fa uskinat ilwaawu baa la reebay uqzu ayadoo ahayd uqzuuy ay noqotay lilistidqaaliyaa loo reebay macnaha waaw hoos dhigan dambana ay ka horeyso waa cuslaatay kasradii waawga laga qaaday waa la reebay uqzuuy ay noqotay ayib huma xudifat waawdii waa la gooyey maxaa loo gooyay liltiqaai saakinayn liannahu yadina waa reeban tahay waawdii xarakada laga qaadayna waa reebantay marka loo gooyey waxay noqotay ugzuy ay noqotay markaas saas iyadoo a ah, huma kusirat izaayu zaadii oo ugzuy aheedaa la hoos dhigay litunaasib alyaa yadi inay munaasib u noqto liana alyaa laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha markaasaa layidhi faqzi alayidhi ugzi alayidhi marka marka kasradan hadda thaalidka taa fiirinine asalkeedii horo fiiri asalkii thaalidka waa gudnay markaasuu iri waqad ashartu ilaa haada bitamthiili baan ku soo ishaaray matnigii biugzi aan ku tamthiiliyey wa mathaltu qablahana waxaan ku miithaaliyey matnigii biugzu liunabiha inan baraarujiyo awgeed calaa ana alasla ugzu asalkeeda bidami inay ahayd inaan ku baraarujiyo awgeed bidaliili wujuudihi damadii inuu joogaa u daliila ah, idaa lam tuujad yaau lmukhaataba haddaan la helin yaau lmukhaataba hadday meesha ka baxdo ugzu yaad leeya damadii way soo noqonaysaa marka damadaas inay asal meesha u leedahay ee markii ay ka tagtana cila sarfiya ay ugu tagtay unbaa la fahmayaa buu ku leeyahay wa kharaja canhu waxaa ka baxay naxwu qowlika imshuu atiri fainahu yabtadiu bilkasra ama yubtadau bilkasra kasra yaa lagu bilowda hadda fiiri imshuu waxay ahayd inuu ninka mubtadigaa ku yidhaahdo umshuu ha la yidhaahdo maxaa yeelay xarafka saddexaad waa godan yahay sidii udkhul hamsadeeda aan u godnay umshuna aan hamzadana aan godl an shiinkoo thaalitha waa godan yahay markaasuu kule lianna aslahu waxay ahayd imshi yuu ay ahayd liannahu ficilka mashaa mashaa yamshii ou ficilka mudaaric ahay asoo yamshii ah yaa ficil waxaa laga dhigay amhilatu اlkhamsa yuuna you noqonaa yamshiyuuna iyadoo ahayd yaa waxaa laleeyahay taxaraka xarfu اlcilati imshi yamshiyuuna yay noqona yamshiyuuna markay saas noqoto amarkiisina muxuu noqonayaa imshiyu bikasri shiini wa dami اlyaai fa sukinat ilyaau lilistihqaal ayadoo imshi yuu ahayd ya-di reeb imshi ay noqonaysaa haddii ya-di la reebo waawdi oo reeb banaana a ah kula kulmayso huma xudifad ya-di waa la gooy liiltiqaa'i saakinayni im imshi ay noqotay marka see loogu dhawaaqa waaw kasra ay ka horayso ma dhici karto huma dumat ishiinu baa la goday imshi siintii aheed imshu aa la yiri litujaanis alwaaw waawda inay ay u ekaato iyo walitaslama inay ka nabad gasho min alqalbi yaa haddii shiinta kasrada loo dhaafi lahay waawda yaa loo bedelaa imshi bay noqon lahayd sidii waawdana waawuljamci maadaama ay tahay si u baaqa noqotaa shiintiya waxaa weeyaan yaa la goday ya-dina waa la xadfay markaasaa waxay noqotay im imshuu ay noqotay marka waxaa laleeyahay hamsadii maxaanu hoos dhigna markaan waxaa laleeyahay hamsada waxaa loo hoos dhigay liana alxaqiiqa fi lxarfi thalith waa hoos dhignay imshi ou awal ahay hadda damadan shiinta saaran dama caarida oo sarfi keenay waay walidaalika hamsadeeda waa la hoos dhigaa imshi imshuu alaleeyahy imshuu saas wa walihaada mathaltu bihi waxaan ku miithaaliyay fi lasli limaa yugsaru wixii la hoos dhigaayo yaan matnigii aan ku dhex daray midaan maca tamthiili baan ku dhex daray biidrib aan ku mithaaliyey imshuu iyo idrib aan isku mithaal ka dhigay litanbiihi inaan baraarujiye awgeed calaa annahumaa min baabin waaxid ina idrib iyo imshuu inay isku baab yihiinoo mid kastaba thaalidkooda uu hoos dhigan yahay midna waa ka muuqdaa midna sarfi buu u dhacay buu leeyahay ayib wa inamaa mahaltu biidhab waan ku miithaaliyey dafcan anoo reebayo litawahumi man shaksi maladiisa yatawahamu malaynayo annahum idaa damuu hadday godeen fii mithli uktub uktub hamsadeeda haddii la goday oo loo godayna xarafka thaalidka ah godan awgeed ayada loo raacsiiyey oo wakasaruu ay hoos dhigeen fii mithli idrib hamsada idrib ku jirtan la hoos dhigay lianna xarafka thaalidka ah hoos dhigan loo raacsiiyey inuu qof isdhihin fa yanbagii waxaa habboonaan lahay an yaftaxuu inay kordhigaan fii mithli idhab oo adhab la yidhaahdo liyakuunuu inay noqdaan qad raacow kuwa ilaaliyey bixarakati alhamsati hamzada xarakadeeda raacu kuwa u ilaali bxarakati اhamza hamsat lwasli sida loo xarakay lahay mujaanasata xarakati اthaaliثi xarafka saddexaad xarakadiisa in loo ekayna awgeed yay noqon lahayd markaas marka idhabna maxaa loo kordhigay maxaa loo kordhigi waaye oo xarafkooda thaalidka maadaama uu kordhigan yahay sidee uktub iyo idrib xarafka thaalidka loo raaciyey siisuun qofki isu dhihin yaan idhab waxaan idhi hamsadeeda waa hoos dhigan tahay thaalidkeeda kor dhignaada hadduu rabani wa inamaa lam yafcaluu dalika buu marka musanifka waxayna saas u samaynin lianlaa yaltabisa suusan ugu darsamin bilmudaarici mudaarici almabduu'i bilhamsati lagu bilowday fii xaali lwaqfi ficilka mudaaric fiiri hadda dahaba mudaarici yadhabu hamsat lmutakalim keen adhabu waqaf geli adhab ay noqonay haddii hamsadan ficilka amar haddii layihaha dahaba yadhabu haddii ayadana hamsadeeda la kordhigo adhab la yidhaahdo ficilkii mudaaric oo waqaf galay iyo ficilkii amara isku darsoomi lahay sida looga eh, macnaha eh, arintaa looga leexdo yaa hamsada ficilka mudaaric ku jirto ay kordhigan tahay midda oo amarka ku jirtana lahoos dhigaa idhab ah laleeyahay ismac a laleeyahy maldhaha asmac lama dhahay ismac oo thaalidkeeda looma fiirinayo wa minhaa waxaa ka mid eh maa yugsaru wax la oog oo la hoos dhigayo laa gayru aan lahayn wax kale wahwa albaaqi inta soo harta hamsatulwasli kuwa aan kuu sheego hamsadooda la godaa iyo mid hamsadeeda la hoos dhigaa intii yaron kuu sheega waxaan ahayn hamsadeeda waa la hoos dhigaa wadaalika aslulbaaqi mathalan hadda ithnaani hamsadeeda maxay noqonaysaa waa la hoos dhigaa ma jirto athnaani ma jirto uthnaanina ma jirto liannahu intii laguu sheega waa ka baxsan tahay wixii kale gadaal u akhri hamsada oo oo oo ku jirto maxaan ku irahdaa ficilka khumaasiga inطalaqa istakhraja waa hoos dhigan tahay masdarkiisa inطilaaqan waa hoos dhigan tahay amarkiisa inطaliq waa hoos dhigan tahay intaa yaroo laguu sheegay oo ficilkaas mudaaric ficilka amar hamsadiisa aan ahayn wixii ka soo haray oo aymun iyo ismun laga reebo oo laba weji ku bannaan tahay iyo ficilka amar thulaathiga ah ee qeybyaalkiisa intii kasoo hartay hamsatu wasli waa waa hoos dhigan tahay ilaa asha laamu tacriifa hamsatul wasli gashana waa kor dhigan tahay waataan soo nari markaasuu musanifku wuxuu iri haadaa aakhiru maa aradnaa imlaa'ahu wa haadaa midkan aakhiru maa aradna waxaan doonay aakhirkiisa weeyaan imlaa'ahu meerintiisa calaa haadihi اlmuqadima matnigan yar sharaxan dul saarnay aakhirkiisi waay markii hore matni mualifi muddo dheer markuu joogay yuu haddana sharaxi saaray waqad jaaa waa yimid sharaxi bixamd illaahi tacaala muhadaba almabaani mabaanidiisa mid la saafi garay mashiida almacaani macaanidiisana la taagay muxkama alaxkaami axkaamtiisana la sugay mustawfa alanwaaci anwaacdiisana la oofsaday walaqsaami aqsaamtiisana la dhammaystiray taqaru bihi ay ku qabowsanaysa caynulwaduudi ninka saaxiibka ahoo dadka khayrka la jecelna ishiisa ay ku qabowsanayso wa takmadu ay ku murugoonaysa bihi bisharxi nafsuljaahili ninka jaahilka naftiisa alxasuudi markaasuu wuxuu soo qaatay abyaad qiila qablahu awri in yaxsuduunii fa inii gayru laa'imihim qablii min annaasi ahlulfadli qad xusiduu fadaama lii walahum maa bii wamaa bihimu wmaata akharunaa gayda bima yajidu ana aladii yajiduunii fi suduurihim laa artaqii sadra minha walaa aridu hada waa abyaad tamahala biha almualif waqad qaala gayruhu qablahu marka yani wuxuu dareemayaa musanifka waxaa laga dareemayaa maadaama bia masar buu ku noolaa ninkan waa nin qaahiri ah masaanidana waxaa lagu yaqaanaa badagood culamadooda waay way xasdaan ilaa yowmina hada dad badanaad ku arkaysaa oo dabeicadii aanan ka zuulin marka waxaad dareemaysaa musanifka maadaama baaris ou noqday oo baza aqraanahu dadkii asiga lamid ahayna uu dhaafay waxaa min abiicati alxaal in la xasdo oo markaa e, yuwajah ilayhi asihaam waa shay iska dabiici ah markaasuu dadkii buu ka hadlay xaalihiisa wuxuu iri in yaxsuduunii hadday i xasdaan fa innii hayru laa'imihim nin aniga ayaga eedaynayo oo dagaalaya ma ihi qablii min annaasi dadka aniga uga horeeyey ahlulfadli qad xusiduu dadka ahlulfadliga ahi waa la xasday aniga uguma horeynin qof la xasdo marka saas hadday tahay fadaama lii ha ii daa'im noqdo iyo walahum ayagabo maa bi aniga waxaa igu sugan iyo wamaa bihim ayaga waxaa ku suganba sidooda allah noo daa'imiyo aniga waxa iigu sugan oo aan dareemay allah ii daa'imiyo oo farxadda iyo khayrka iyo wanaagga aan aniga dadka u faa'iideynay ayagana waxa oo macnaha ay qabaan allah ha u daa'imiyo murugta iyo xasadnimada iyo khayrka ummadda loo naco le ninka xaasidka ah kulu nicmatin taxduthu lilkhalqi yahtamu wa yaxzan laha waa ninka ugu cadaab badan baa la yidhaahdaa imase nicamullaahi tacaala oo koonka soo degayso wax la koobi kara ma wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmo nin uu qaatay hadduu arka ninka xaasidka ee muruga ku dhacayso markaasuu le aniga farxadda iyo wanaagga aan aan qabana allah ii siyaadiyo ayagana ha u daa'imto waxa ay qabaan oo xasadnimada iyo murugtana allah ha u dheeray markaasuu iri maata akharunaa badigeenna waa dhintay haydan cara yuu u dhintay bimaa yajidu wuxuu asiga qalbigiisa ka helaya ilan waa nicmadii ilaahay ummadda uu siinay ma adiga ka suuli kartaa ummadii oo dhan markaa sidaas uu ninka xaasidka ah murugaysan unbuu ka dhimana liannahu wuu ka naxayaa nicmi ilaahay dadka siiyoo dhan markaasuu iri ana aladii yajiduunii fii suduurihim ana aladii aniga weeyaan buu iri ana aniga aladii kii weeyaan yajiduunii ay ihelayaan fii suduurihim maanta dhanqal laabtoodan ku jira maadaama ninkan wanaagii dadka wax ka faa'iidaysanaya tulaabta u imaanayso khayrka taaliifkiisa ou badan yahay maanta dhan qalbigooday aniga ku wareegana buu leeyahay laa artaqi eh, eh, macnaha soo fuli laa artaqi kori maayo sadran minha inaan qalbi wadna feerahan ka fadhiya horena ugu soo gudbi maayo waalaa aridu hoosna uu aroori maayo macnaha waxaa weeyaan dhuuntaan ugu qataaranay hoosna uma degay oo ima liqi karaan imana soo tufi karaan marka maanta dhan waxaa waaye murug baan ku hayaa buu leeyahay marka waxaa fiicnaan lahayd marka musanifka uu yiri fadaama lii walahum maa bi wamaa bihimu eh, mithluhu waxaa ku fiicnayd inuu iska cafiyo inuusan dhihin ilaahay ha idiin ziyaadi murugtiina inuusan dhihin uu yihahde inuu ilaahay cudurkaas allaha ka shaafiyo inuu yidhaahda fiicnaan lahayd oo ninkan waa jiran yahay xaasidka ah adigowna kugu mashquulsan yahay haddaad dhihi lahay xasadkaada allah kugu ziyaaday waxaa ka fiican ilaahay cudurkaas allah ka bixiyo oo saliima sadri allah ha siiyo liannahu faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah yaa ka fiicnayd in sidaas loola liannahu waxa weeyaan eh, qofka muminka waxaa la rabaa an yuqaabila asayi'ata bilxasana dadka saas in loola dhaqmo hadday xumaan sameeyaan wanaag aada ugu badasha hadaa wanaag laguu sameyn inaad ku mahad celisa saasaa ka fiicnay markaasuu musanif wuxuu uri wa ila llaahi ilaahay intii kay alcadiimi ee weynayaan argabu waxaan ka dalbayaa an yajcala daalika kitaabkaas inuu ka yeelo masruufan mid loo iilay liwajhi اlkariim camalkaygan inuu ilaahay wejigiisa mid aan ula jeedo ilaahay inay iga dhigaan rajayna oon istustus iga noqonin wa mawquufan mid lagu waqfay ilaahay inuu ka dhigo cala nafci bihi in lagu intifaaca bas oo kitaab laysku xasdo ama laysku xerceriyo aanan ahayn ee waxa uu kitaabkii qabanaya u noqdo in laga faa'iidaysto keli a wa an yakfiyana ilaahay inuu naga kaafiyo shara alxusaad dadka xaasidiinta shartooda walaa yafdaxanaa ou ilaahay uusan na fadiixaynin yowma tanaadi kala tegitaanka maalinteeda maalinka laysku naadinay bimanihi ilaahay galladaysigiisa iyo wa ilaahay deeqsigiisa inahu in allaha tacaala alkariimu weeyaan alihi kariimka atawaabu atowba aqbalid badan wara-uufu alihi turid badan waa araxiimu naxariis badan alwahaabu ilaahaygii waxibeeye waay marka inuu intaasoo dhan ilaahayna siiyo yaan ilaahay ugu baraynaa ilaahay waxaan ugu baraynaa ninkaa mualifka wanaagaas badan uu noo qadimay ilaahay inuu intuu ka dalbaday ilaahay uu ajiibo inta ummad ka faa'iidaysatayna ajirkeeda ilaahay inuu siiyo asagoo kaamil mukamalan ah intii annaga aan ka akhrisanay ilaahay nagu anfaco intii dhegeysatayna allah ha ku anfaco kitaabkii qadrunada iyo sharxiisii meeshaasaan ku dhammaynay maantoo ay talaado tahay bisha islaamka shacbaan sideed iyo labaatanna ay tahay aan u malaynaya markii la yiraahdo taariikhda miilaadiga ana waxa weeyaan toddoba iyo toban ay tahay bisha toddobaad hijrada nebigana ay tahay a kun iyo afar boqol soddon iyo saddex midaanta kalena laba kun iyo toban iyo laba ay tahay yaan meeshaas ku dhammaynay waxaad dareemaysaa kitaabkaas inuu qaatay bil iyo dhowr calaa khayri alcaada kutubta hore waxaan ku dhammayn jiray muddo aada yar oo u kooban marka tan duruuf baa keentay bil iyo shan maalmood miya ayuu iga qaatay Eh, sababtana waxa waaye shawaaqil badan baa isoo dhex gashay marka sidii aan u waday oo galab iyo subax inaan akhriyo waa ii suurageli waayse haddana ilaahay baa mahadle mahmaa kaana inuu dhammaaday kitaabkii asiga ahaa kitaabkan waxaan ugu talagalay maadaama asiga uu sharxan yahay inaan sharax kale la dul saarin ee musanifka hadalkiisii matniga uu ku yiri iyo sharxiisii tafhiimkoodii in la fahamsiiya dadka in loogu talagalay kitaab kasta dabiicad buu leeyahay marka naxwada sidaas baan meeshaas ugu ekeyn doonaa haddii ilaah yiraahdo markii hore yaan waxaan ka bilaabay alfiyat bni maalik inaan sajilo naxwada asiga markii hore qasadkayga wuxuu ahaa inaan alfiyat bni maalik keli ah ka kitaabin cumda inaan asiga naxwada ugu kaaftoomo markaan dhameey ba haddana waxaan is dad badan oo mubtadi'iin ah baa jirto yaa jiro oo aan dhici karin inay la qabsadaan inay alfiyadii hore ka bilowdaan haddana waxa ila noqotay min jadiid inaan haddana aan alfiyadii markaan dhamay kadib inaan ajruumiga soo bilaabo marka hadda alfiyada waxaad arki doontaa waxaa loo akhriyey ka kitaab keligiisa loogu kaaftoomay ahaan oo kale hadda wuu duuban yahay marka asiga hadda eh, waa iga dhammaatay ajruumigiigaan kasoo bilaabay mutamikaan ku xiji mulxadan ku xiji qadrunada intaan sidaasa isugu xigaan hadda bay ahayd marka alfiyadii in lagu xijiyo iyadoo lagu dhisayo dadkii sidii macnaha ay awalkii u soo qaateen laakiin tartiibka sidaas u khaldamay marka naxwada waxaan rabaa intaas inaan uu kaaftoomo wixii aan ku gafayna ilaahay ha iga dhaafo wixii aan asiibayna ajri xasanaad allah ha iga siiyo intii dhegeysatan allah u barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu